الحمdu للh نحمdه ونsتaعiنه ونsتغفiره ونعuudu باللahi min شhuروuر أنفuسina وmin سيئaaتi أعmاaلina maن يهdih الlه falaa مضiلa لah وmaن يطلل falaa hadiya lah وأشhهadu أn laa إلaaha إilا الlه وaxdaه laa شharيika lah وأشhهadu أنa محamada cabdه وrasuuله اللهمa صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد وانقل لفاء ثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بطل إضمار متصلا أو نونه وإذا فضحا يكون فمنه اعتد مجانيس تلك العين منتقلا كأعلم الفعل يأتي بزيادة مع ولا وولا استقام رنجما فصلا وافعل ذا آلف في الحشو رابحة وعاريا وكذا كهبي اعتدلا تدحرجت xاadyضح لولا اسبdار توالى مع توالى wax bandaax waan salaaslan qaatamaas kaana salq qaqalnasaa jowraba darwaltumuur taaxila زهزغتها القمت رحمستك والله ترى شفت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 wa ucilad lana iclaaliyo wa kaana ficlu hulaaثigiina uu noqdo wa kaana ficlu hulaaثigiina uu noqdo mutasilan mid la xidhiira bitalmaari bitaailmaar damiirka ta'diisa ow nuunihi nuuni اliطmaar damiirka nuuntiisa intaas dersigeenni shalan ku qaadan haddii ficilku uu noqdo faacila ama uu noqdo faacula xarakatu naqliya la yidhahda xarakada caynta waa la raraa ah.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 korto ag dhig ka tuur xarakadii fada saareed markaa ka tuurta kadib saar muxuu noqday qultu markaa qultu xarakadan maxay faa'iidayneen tambiihan cala almaxduuf shayga xadfan inu haye baaca bactu uu noqday markii lala xariiriyey damiir rafca mutaxarig ah caynteeda fadxadii ku qadarneed qaade suqulxaraq ka gee ee waxaad ku soo beddeshaa fadxadan xaraka u jinsiya caynta cayntu waa ye ya maxaa u jinsiya kasro soo qaad kasrada fada ma saari kartid fada fadxa saaran ag dhig markaad ag dhigto ka tuur fadxada saaran ee ku tuur marka kasrada bictu bictu maxaa loo loo saaraa tambiihan calى اlmaxduufi waa la fahmay soo maaha marka facala hadduu yahay waa nuucaas marka shiku carabiyu ku sheegi jiray wuxuu dhihi jiray lama ctadara aلtanbiihu calىa wasni اlficli اxtiija aلtanbiihu calى اlmaxduufi wuxuu dhihi jiray lama ctadara aلtanbiihu calىa wasni اlficli markuu suurtagal noqon waayey in laysku baraarujiyo wasniga oo ficilka lama ctadara uu dhihi jiray lamaa uu inta yidhaa qorta uu dhihi jiray ictadara qorta marka lamaa uu leeyahay qoro marka hore kadib wuxuu dhihi jiray ictadara qoro marka qoron dhihi jiray isku qabta lama ctadara layskuguma qoro qof wuxuu ihahd wax u yeeraydo waa layskuguma qabto waxba haddii kale qaladu kaa qora hadhow le shiikha isha uu ku leeyahy lamaa qoru dhihi jiray markaan qoron u dhihi jiray ictadara qor isku qabo lama ctadara awa faacilkii atambiihu wey lama ctadara tambiihu calىa wasni الficli اxtiija التنbiihu calى الmaxduufi haye wasnulficil markuu suurto geli waayey in laysku baraarujiyo maxaa loo baahday in laysku baraarujiyo calى الmaxduufi waxaa xadfanu ma waawa mase waaye lama اctadara التنbiihu calىa wasni الficli اxtiija التنbiihu calى الmaxduufi markaasuu dhihi jiray si saxa iskugu akri marka hikaada ka daa lama اctadara التنbiihu calىa wasni الficli اxtiija التنbiihu calى الmaxduufi markaasu wuxuu dhihi jiray fafii qultu wa bictu arbacatu أشhyaaءa wa cilatu qultu iyo bictu maxaa ku sugan fafii qultu wa bictu arbacatu ashyaaءa wa cilatun afar shay iyo cila ku sugan afar shay iyo cila ku sugan waay afarta shayoo ku sugan fiiri xadfu xarfin xaraf la xadfayaa ku sugan soo aliftii caynta ka soo gadoontay soo lama xadfin xadfu xarfin waa cayntii o wa xadfu xarakatin waa xarakadii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 cayntu tahay mudaaric markaad ka dhigta caynta alifay noqoto haddana wax anfac ilaahi maha khaafa yakhaafu haaba yahaab weligaa wax kale arki maydi ee qaacido ka dhigo xagga ku qoro maadigan mudaariciisi ya uu ku yimi baaca yadiicu wax aan facalahayn maahan ku yimi faacilana maaha facilana maha wax kale ma noqdo mar haddaad aragto isagoo ya ku imaana mudaaric maxaa soo haray hadduu yafculu ku yimaado sida yaquulu yaduulu soo yaqwulu iyo yadwulu ma ahayn markaas isim faacilka raadi si kale kuma kala garan kartid ficilkaas isim faacilkiisu hadduu faciil ku yimaado waa facula hadduu faacil ku yimaadana waa facladi daala dawiil mid dheer ahaa qaala qaa'ilun facalo aha fiiri qaacidadaas badrudiinka hadda kuu dhigaaba inkastoo laakiin saatan kuugu khulaasayma midba maruu kuu sheega laakiin khulaasadeedu waa sidan waxaad tidhahdaa ulaaiga muctalulcaynka ama facil ha ahaado ama facula ha ahaado ama facala ha ahaado oo cayntiisa la ilaaliyo loo bedelo alif saad ku fahmi cayntan xarakadeedu inay ahayd kasro inay ahayd damo inay ahayd ao macnaha inuu acalaya inuu aacilaya inuu aculaya saad ku fahme mudaaricaad fiirinay mudaaricu alif hadduu ku yimaado maxaa leedahay waa facila wax kale maha sida khaafa yakhaafu haada yo haada hadduu hadduu mudaariciisu ya ku yimaadana sida baaca yabiico waa facala facilana maha facilana maha haddii uu ku yimaado yafculuna maxaa leedahay halkaad fiirine istinfaacilkaad aade si faacilkaad aadee hadduu hadduu noqday si faacilku faciil maxaad leedahay waa facula hadduu faacil noqdana si faacilkuna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 bedelideeda lagu fududayna alifan loo bedelo ficilka abdalaa laba mafcuul qaata midna waa loo idaafeeyey masderka tii labaadna waa alifka biibdaalihaa caynta loo bedelideeda aa lagu fudayna alifa loo bedelo faltaqaa waxaa kulmeen idaaka waktigaas saakinaani mar haddii cayntii fiiri alif loo bedelay damiiru rafcana inta la xadisay mutaxariga aakirkii sukuun la saaray cayntiina waa sukuunsan oo waa alif laamtiina waa sukuunsan tahay liajli damiir faltaqaa saakinaani soo maaha faltaqa waxaa kulmeen idaaka waktigaas saakiraane wawajaba waxaa waajibay xadful cayni caynta la xadfideeda maxaa yaele ayadaa xarfumada eh.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 asalkiisu qawala ayuu ahaa calaa wasni facala xaaluu yahay bifatxi lcayni xaaluu yahay oo mimaa shay ah caynuhu cayntiisu waawu uu yahay maxaa u deliil in asalka qaala uu ahaa qawala oo usan ahayn qawula oo usan ahayn qawila inuusan facule iyo facilo ahayn xaw daliil waa lintifaa'i kownihi kownihi akaad u celinaya qaala u celi waana masdarun mudaafun ilaa faacilihi ogow waa lintifaa'i kownihi qaala ahaanshadiisa weynta la waayey ama anfoomidda uu anfoomay inuu noqdo faacula faacula inuu noqdaa suurtagal ma hay la suurtagal noqon weydo waa limajii'ihi halkaad u celina haada qaala u celi limajiihi qaala imaantinkiisoo mutacadiyan xaala u yah u yimaado haddee qaala mafcuulay qaadataa faculo mutacadi ma noqotaa faculo mutacadiya miyaa jirta marka maba jirto